bsmi اllahi الرxmaan الرaxيim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllah wعlى alihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi akhirhm sheikhuna aلsheikh salim bn cbdillah alcuseymin غafar allahu lahu wlahum jamica bisnaadi kuli minhm ilى sfyan bn cayn can cmr bn dinar can abi qaabusa mowla cabdillahi bn camr اlcaas can cabdillahi bn camr اlcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi walih waslem alraaximuun yarxamuhum الraxman irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi الsma wmin طrائq الرحmة رحmة المcalimiina bاlmتaclimiina بإqrاhim usul الmتun khاصة usul xadiiث المصطفى wrasuل المجتبى slى اllah عlyh وعlى آlih وأصxaabatihi أجمaعين liyafuuزu bسacاadaة الcajل والأjل fahada huwa الmجلس الثالث والستون min majalis إqrاءi وشharxi kitaabi الwaafi mafsaxayn